alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam waxaynu ku dhex jiray aadaabu qadaءi اlxaaja kaana rasuulu اllahi salى اllahu alay slm ida dakla اlkhalaa qaala allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'ith marka alkhalaa waa meesha bannaan asalkeedu laakiin maadaama qofku inta badan xaaladda uu xaajo gudanayo meel bannaan dee uu tegi jiray beriga hore ayaa suuliga laftigiisa loogu magac daray iyo meel kastoo lagu gudanaya amba bannaan ha joogo amba meel kale ha joogo axaadiista qaarkood waxaa laga soo wariyey nebiga alay slat sla in ohan jiray bismi اllaah allahuma ini acuudu bika min alkhubuth walkhabais markaa axaadiista bisinka tilmaamaysa culimadu waxay leyihin may ansixin dhammaanteed waa daciif bay culimo badan leyihin wa canhu saxaabiga hore waxaa laga wariyey o anas qaale wuxu uhi kan rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yadkulu اlkhalaa suuliguu geli jira o faaxmilu waan qaadi jiray ana aniga iyo waqulaamu naxwi wa qulaamu wiil naxwi ay mili anigoo kale ah min maain biyo idaawatan weyso ayaanu qaadi jirnay min maain biyo ahaatay wa canazatan iyo waran amba murjin oo fayastanji bilmaa biyahaasuu ku histijoon jiray mutafaq caleyh qofkii marka uu xaajo guto inuu istijoonayaa xadiiska laga qaadanayaa wa annahu yastacmilu almaa lilistinjaac min albowl wa min alghayr si uu kaadida iyo saxradaba iskaga nadiifiyo inuu biyaha isticmaalay ma an dahurankaas eebada muxuu ku fali jiray canazada canazadu waa waa waran gaaban oo kale waa warankii oo ka gaaban faa'iidooyin badan bay rasuulka ulahayd alay isalatu salaam waxaa ka mid ah xaaladdan oo kale maadaama uu rasuulku alay isalatu slam iska ilaalinaya kaadidaas inay ku soo duulduusho hadii meeshu ay adag tahay oo kale inuu warankaa ku jilciyo si aanay kaadidu aanay ugu soo duldulno ay markaa waxyaalaha kale u adeegsan jiray waxaa mid a ah rasuulku sutru ka dhigan jiray alayh isalaatu wasalaam marka uu meetale meel saxaro o kale joogo waranka intuu taago ayuu xaggiisa u tukan jiray oo salla rasuul llahi sala allah alay slm ilaa canaza xadiis qaar baynu ku arkay ulaama naxwi markuu leeyahy waa mutaqaarib fi sin xagga dada aanu isku dadhownayn maadaama anas inan yar u ahaa oo aan sii weynan isaga laftigiisu inan yaroo de ahaan haba iga yaraada hadduu doono amba haba iga weynaada ee aan isku dhownahay ulaamna waa qofka inta badan aan weyneyn ee aan qaangaarhka ahayn xadiisku markaa daliil wuxuu yahay jawaas aliqtisaar al ma ala maain faqad aw cala almaai faqad in biyaho keliya lagu daysan karo oo isagoon dhagax iyo waxba isticmaalin waa laga qaadanaya xadiiska kaana rasuulu lahi sala اllah ala sl rsulku waxaa yadkhulu mid galaal khalaa suuliga oo faaxmilu waan qaadi jira ana aniga iyo ghulaamun wiil naxwi ay milihi fi sini anigoo kala ahi xagga da idaawatan weysaanu qaadi jira marka idaawada waa weelkii yaraa biyu ku jireen taasoo min mayn biyo ahaatay wacanasatan iyo waran ama murjin fayastanji bilmaayi buu ku istiijoon jira waxaa laga qaadanaya inay banaantay in cid la adeegsan karo oo weysada iyo soo dhibiyey weysada kan iyo wax lamid ah waxaa kaloo laga qaadanaya dadka waaweyn oo kale iyo dadka culimada iyo dadka saalixiinta iyo in loo shaqe waalidka iyo in matala kursigay ku fadhiisanayeen biyaha biyahay ku weyseysanayeen wax lamid ah in loo diyaariyo inay sida wanaagsantahi waxaa kaloo laga qaadanaya qofku intaanu hawshiisaba gudan xaajadiisa waxaas inuu sii diyaarsado biyihiisi iyo weelkiisi waxaas anas ibnu malik radi allahu canhu faa'iido weyn buu helay oo isagoo inan yaraba nabiga loo keeno toban jira dabeedna markaa waa kasaa nabigu inugu shaqeynaya alayh isalaatu wasalaam وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وxu qال للنبي صلى الله علي sلم وxuu ui khud qaad alidaawe weysada qaad faاnطلqa wuu baxay markaa rasuulku faاnطلqa bmacnaa dahب xatىa tawاarى canii ilaa uu iga qarsoomay aniga oo faqada uu soo gutay xaajatahu baahidiisii uu soo gutay mutafq عaleyh xadiiskana wuxuu sii adkeynaya laabudda min alاstitaar cinda qضاء الxaaجة qofkii inay laga maarmaan tahay inuu is asturo marka uu xaajo gudanayo marka dee hadduu meel khalaa ama meel dhismaa gelayo de inuu albaabkiisa iyo waxaasiba wax asturana yihiin haddii meel saxraa ama banaana uu joogana inuu dadka indhahooda ka qarsoomo an yadhaba wayatawaarac can acyun الnaas waayo xataa tawara xataa istatara canii bay ka dhigantay ilaa uu iga qarsoomay anigoo anas rasuulka ala slat slam intii hore weysadii buu qaaday dabeetna markuu anas raacay nabiga alay slat slam ayuu haddana rasuulku aada uga qarsoomay ilaa dee indhahaygiiba ka qarsoomay wey marka qofka cawradiisii inuu ilaaliyo ayaa laazima xaaladda iyo xaalad kastaba haddii meeshu markaa fogaanshuhu shardi maaha matala ay dhowdahay oo kale tusaale ahaan waxa u dhow dee kayn oo kale iyo meelu kaga qarsoomi karo dadka muhiimaddu waa taas waxaa laga qaadanayaa inkastoo xadiis daman aynu arki doonno waxyaalaha loo baahaya waxa ka mid ah in labada qof ee xaajo gudanaya aanay sarag oo mid waliba ka kale uu isaga laftiisu ka qarsoomo وعن المغيرة بن شعب رضي الله عنه qال wuxuu yihi qاla lii نabiyu slى الlaه عlay sl nbgu wuxuu igu uhi khud qaada alidaawa faاnطلqa khud qaad alidaawata weysada qaad faاnطلqa ay fadahaba oo kharaj uu tegay rasuulka u baxay xatىa tawaarى xatىa istatara ilaa uu iga qarsoomay canii aniga faqada xaajata uu soo gutay xaajadiisa nebi maxamed markaa bashar buu ahaayo sidaa basharka kale ayuunbuu dhaqmeeyey isagoo dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu dhaqanka wanaagsan u ahaa وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxu uhi itaquu ka baqda allaacineyn labada shay ee wax nacdalaya manaa nacdasha soo jiidanaya alladii qofkii weeyaan yatakhalaa ku xaajo gudanayay fii dariiqi nnaasi dadka dariiqooda oo dee dabata ay nacdalayaan aw fii dilhim amba harhkooda ku xaajo gudanayay marka macnaha xadiisku waxa weyan iska ilaaliya labada meelood ha ku xaajo gudanina dariiqa dadku marayaan iyo harhka ay harsanayaan rawahu muslim zaada abu daawuuda wuxuu kordhiyey can mucaadin walmawaaridi iyo meelaha biyuha ay fadhiistaan biyo qabatinka ah ee biyuhu ay iskugu yimaadaan weli axmeda wuxuu sii kordhiyey can ibni cabaasin aw naqci maain meelaha biyuhu iskugu yimaadaan almawaarid iyadu waxay noqonaysaa biyuhu ay ha fadhiistaan lakin laga cabayo ee biyuhu imanaya wafi fiihima dacfun labadan xadiisa dambe kan abu daawuud iyo mawaarida sheegaya iyo kan naqculmaa labadaba dacfi ku jira wa akraja abaraaniyu annahya braan isagu si gaara ah wuxuu usoo saaray anaha diidmada diday can qaضاء الxaaja taxta اlأshaar kaynta hoosteeda kayntii almuhmirati midhaha lahayd ee midhaha laga cunayay wadafat اnahri iyo webiga dhinaciisa webigii aljaari soconayey wuxuu ku soo saaray markaa abaraani uu soo saaray geedka iyo webiga dhinaciisa min xadiisi ibni cumara bisanadi daciifin sanad daciifa ayuu markaa kusoo wariyey markaa aadaabta waxaa ka mid ah aadaabtaasi mid waajibana way noqon kartaa imika waa waajibe in qofku meeshan ku xaajo gudanaya inay tahay meel aanay dadkii waxba aanu ku dhibayno laa darar walaa diraar ah tusaale ahaan suuliyadda inay noqoto ama meel bannaan oo aanay cidina maraynin oo dadka ka leexsan laakiin hadday tahay geed hoostii oo dadka ay harhkiisii u baahan ama midhihiisii u baahan yihiin ama meel ballayahoo biyuhi ay ka cabayaan ama markaa waxa weeyaan hadhow biyuhu ay mari doonaan amba webiga dhinaciisii oo dadkii ay dhibsanayaan webigii dee nahri wuxuu koobsan karaa wix kastoo biyihiisa qulqulayaano soconaya iyo kii kalaba labado ay soo gudagelayaan intaasoo dhanba marka axaadiista dambe laftigoodu daciif agga culimada waa kan dee sheekhu daciif ku sheegay laakiin dee xadiiska horaa u markhaati kacaya oo inaanay labadaas gaar ku ahayn marka hore aladi yataqalaa fi dariiqi innaas dhaqanka noocaasi dadka aad buu ugu badan yahay oo dee magaalada dhan baad arkeysaa qaar gidaarada ah habeenkii fadhiistay oo aroortii markay dadku soo kalahayaan oo kale iyo ama mid dariiqa laftigeedii oo waxyaalaha shareecada islaamku ay ka digtay akhlaaqiyan iyo caafimaad ahaan iyo niyad ahaan iyo waxyaalo badanba dee dhib badan bay arrintaasi ay geysanaysaa oo allaa cineyn iyo allacaanaan labadaba waa le itaqu lmalaacin athalaath ayaa xadiis kale ku so aroortay waxaa ka mid ahaa albaraaz fi lmawaarid wa qaaricati dariiq waاdil itaqu laacinayn markaa allaacinayn maxay noqonaya almrayn aljaalibeyn lilacn waa labada arrimood ee soo jiidanaya nacdasha ee dadkii ku qaadaya inay nacdalaan oo macnaa dadkii markay soo maraan qofkii markay soo maraan waddadii oo dee lagu saxaroodo lagu xaajo gutay waxay nacdalayaan qofkii san sameeyey ayay nacdalayaan nacdashuna wax sahlan maaho dee waa habaar weyn oo laleeyahay ilaahay naxariistaa kaa fogeey oo qof muslima in lagu ihahdo aan ahayn bale gaal in lagu ihahdo xataan ahayn haddaan dee si guud loo nacdanayn allaacinayn almalcuuneynna way noqon kartaa macaan ahaan looga jeedo labada nacdalan ee la nacdalay iska ilaaliya waxaa looga qiyaas qaadanaya markaa meel kasta oo dee dadka ay u baahan yihiin gidaar dadka isticmaalayaan meel ay fadhiisanayaan oo majaalis ay iskugu yimaadaan meelahaasoo oo dhane iyaduna saas kale ay dadku ku dhibsanayaan ayaa loo baahanya naqcu maa waa mujtamac lmaa mawaaridna waa jamcu mawrido waa aladii yaridhu nnaas warada uu ku soo aroray meeshii biyo ka cabay marka almawrid waa meelaha biyuhu ay fadhiisanayaan lakiin dadku ay ka cabayaan ceelashii baa ka mid noqon kara ballayadii baa noqonaya berkedihii baa noqonaya meel kasta oo dadku intifaaciisa ay u baahan yihiin ayaa almuhim soo soo gudagelaya وعن abi hurata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm itaquu iska ilaaliya allaacineyni labada shay ee nacdal soo jiidanaya lacaaneynna waa jirtaa iyadana riwaayad kale waa ku si xeeldheeran labada shay ee nacdalan ee nacdasha soo jiidanaya aladii kaas aladii kii weya markaa labadaasi ytakhalى ku xaajo gudanaya fi dariiq الnaas aw fi dili marhkoodi zaada abu dawud can mucaadin wاlmawaaridi iyo meelihii dadku ka cabayeen waliaxmed can ibni cabaasin aw naqci maayin ay mujtamac ilma meelaha biyuhu iskugu yimaadaan ee gutaanka ah wa fiihima dacfun waأkhraja طabraniyu annahyi can qadaءi اlxaaja wuxuu ka soo wariyey wuxuu ka soo saaray طabarani inuu rasuulku diiday alayه الsalatu slaam qadaء اxaaja taxta اlashyaar اlmuhmira wadafat الnahri aw difa الnahr meeshii ballayga ahayd iyo webigii iyo wixii hareerihiis aljaari soconayay min xadiis ibni cumar buu isna ka soo saaray xadiiska ibni cumar oo saddex saxaabi baa laga soo kala wariyey afar saxaabi baa laga soo wariyay bay noqonaysa waa abu hureyra waa mucaad waa ibnu cabaas iyo ibni cumar وعن jaaبir رadي الlaه عanه qal qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم إida taqawada haddii uu saxaroodo ay saxaroodaan arajulaan labada qof ay saxaroonayaan falyatawaara ha isqariyo kulu waaxidin mid kastaba minhumaa kulu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka midi can saaxibihi saaxiibkiisa kale ha iska qariyo walaa yataxadaثaa yay sheekaysanin faina اllaha ilaaha ymqutu ay yaqdb wuxuu u cadhoodaa calى dalika arrintaa isaga ah qofka saas samaynaya isagoo xajo gudanaya haddana intay sarkayaan weliba ay sheekaysanayaan ay wada hadlayaan rawaahu wasaxahu ibnu sakan wabnu lqataan wa huwa macluul marka halkan oo kale imika aniga waxay qoran nusqadana sito rawaahu dabeetna sheekhu muu sheegin wasaxahu ibnu sakan unbu ku dayay waxaa kaloo nusakda qaar ku taala rawaahu axmedu idin qora idinka rawahu axmed waxaa kaloo leeyahay mena waxaa loo jeeda axmed muu soo warinay rawaahu ibnu sakan wasaxaxahu buu sheekhu ujeeda ibnu sakan laftigiisa un ayun baana xadiiska wariyey isla markaana saxiixiyey ibnulqataana saasoo kale wahu macluul waayo xadiiskana waa daciif macnihiisusa waa saxiix macnaha u ka hadlaya lakiinse waa waa saxiixo waa dhaqan xumada islaamku marka horeba la dagaalamay oo dee marka horeba laba qof inay cawradooda isarkaan nebigu alay slat slam wuxuu sheegay qofku inuu cawradiisa qariyo ilaa min zawjatihi mooyaane ninku waa inuu ninka kale cawradiisa ka qariyo gabadhu waa inay gabadha kale cawradeeda ka qariso ilaa labadii qof isqabin mooyaane walaalkii aabihii abtigii waa saaso waa isku midun oo islaamku marka hore wuxina amre inaynu isasturno waxa kasii daran qofkaa xaajo gudanaya inuu hadhadlo may hayn oo kaa inuu aamusa ahayd akhlaaqiyan iyagoo qaawano haddana wada sheekeysanaya waxaa laga yaaba ummadaha qaarkood inay dhaqankaa leeyihiin oo ani waxaas cagtooda ceebba aanay ka ahayn sidaynu qur-aankaba ku aragnay reer banu israiil nabigu markuu ala sala slam fasirayay aayaddii ya ayuha اladiina aamanuu la takunuu kaladiina aadow muusa fabaracahu اllahu mima qaaluu wa kaana cind allahi wajiha inay iyagoo qaawan meydhan jireen oo is wada arkaya dabeetana nebi muusena u gaar uga bixi jiro o dee meel gaaro isagoo iyagoon arkaynin uu meydhan jiro ay ceebeyna yidhahde wuxuu markaa xanuun buu leeyay dadka uga cararaya ilaa ilaahay subxana wa beri yeelayo dharkiisii unbuu dul dhigtay dhagax dhagaxii baa la cararayba <laughs> thawbi xajar thawbi lxajara isagoo dhagaxii wax ku dhufdhufanayo dhagaxiina cararayo iyaguu muddo fulayn nabi muusena u qaawayahin markaasay arkeen inaan waxi ay ku sheegayeen aanay aanay lahayn ilahay baa dee beri yeelaya ilen fabara'ahu allahu wa kaana cinda allahi wajiha rajulaan baa la yidhi macnahe waxa weeyaan rag iyo dumar waa iskaga mido oo dee ragga inta badan waa laga yaba waxana kasii dhacaan lakin dee dumarkiina waa lamid qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ida taqawada algaa'id waanu saxaradii hadday xaajo gudanayaan arajulaani falyatawaara ha isqariyo kulu waaxid mid kastoo minhuma labadood ka mid can saaxibi ha iska qariyo walaa yataxadatha ayay sheekaysan faina allaha yamqutu calى dalik ilahay arrintaa waa caroonaya almaqtu waa min sifaat illah almaqtu wاlgadbu wالsukط wاlأsafu kuluha min sifaat اllah alficliya alhaabitaةi lahu bاlkitaabi wالsunة nuhbitha lilahi subxanaه wa taعala min gayri tamtiilin walaa takyiifi walaa tacdiili walaa وعن أبي qتاadة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم laa yumsikana axadukum laa yumsikana yuu qabanin axadukum midkiin dakarahu xubintiisa biyamiinihi midigtiisa ayuu ku qabanin wahuwa yabuul isagoo isagoo kaajaya walaa yatamasax yuu ku istijoon min alkhalaa'i suuliga yuu kaga istijoonin biyamiinihi midigtiisa markuu suuliga ku jiro yuu midigta ku istijoonin walaa yatanafas yuu ku neefsanin filinaayi weelkii mutafaqan caleyh walafdu limuslimiin waxaynu ognahay midigta rasuulku alay slat slam wixii wanaagsan inuu ku isticmaali jiray marka maadaama qofku xaajo gudanayo xaaladan iyadaa ee uu kaajayo inaanu midigta xubintiisa ku qaban markay istiijo noqotona hadduu biyihii isticmaalayo iyo hadduu dhagax isticmaalayo iyo wax kaloo munadifa oo uu ku istijoonayo hadduu isticmaalayo shareecadu waa ogoshahay intaaba waxaa ku waajiba ah inuu bidixda isticmaalo haddaanu dee isagu bidixdii lahayn oo bidixda ay ka go-antay amba aanay u shaqeynaynin waa gaar weelkii markuu wax ka cabayo inaanu ku neefsanin oo laba midkood bay noqonaysa dee inuu qurquriyo qurquriyo oo neeftiisina ay ku noqonayso waa loo bahay intu qurquriyo inuu dhinac iskaga durkiyo sida axaadiisa ku sugan waxaa kaloo lamida ah inuu afuufo dee oo weelkii uu ka cabayey uu dib isidhaado malaha ambaha kuu qaboobay dadka qaar sameeyaan ama saxarkaa dib uga afuufu isleeyihi marka isagiina uma wanaagsano neeftan kasoo baxday hadday doonto jermis bay wadataa markuu dib u qaatay inuu ka xanuunsado hadday cid kale ka cabi lahayd weelkana iyado laftigeedu hadhow way dhibsanaysa marka diinta islaamku waa diin nadaafad iyo wax kasta ka warramaysa waana maxaasinta istijadu ay leedahay islaamku gaaladaasi iyagu mare iyo soft iyo waxaasay isticmaalayaanoo kuwa daynu xadaaradda iyo nadaafadda ku sheegayno dad baa meelaha dibadda inta ka yimaada waxay ku odhanayaan laamid waad yaabaysaa nadaafadda waddankaa ka jirta caagad yar laguma tuuro nimankaasi heer bay gaadheen nin kalena wuxuu iga sheekeeyey qoladaa dibadda ka timi sheekh waxaa la hahdaa maxamuud baruud waad garanaysaa rag badan baa garanaya wuxuu yihi markaanu baska raacayno duhur markaanu joogno ee aanu baska la soconno duhurka oo kale iyo kuleylkaa markay gaadho daaqadahaan mari jiri buur oo ila waxa aan dee nadaafadda hagaagsanayna markaa isla wada dhidaan urtoodaasi aada ba ureysa ya qaarkood baa lagu yihi bu ihi markay ka baxaan suuliga way farxalanayaanoo halkan da ku farxalanayaan markaasa niku ni bal waayahay mar haddii aad gacantiiba meedhaysaan dee meeshii wax kasoo soo baxeenna in la meedho miyaanay hayn markaasuu madaxa raa yhi ya madaxu yara meesha laftig <laughs> iyagu dee way la yaabeyn istijadani la yaabeyn iyagu lakin islaamku nadaafadda ilan biyahani waa daahiro waxbay nadiifinayaan ya waxbay hagaajinayaan xaaladda kale qofku iska caadiga caadigahe midigta inuu xubintiisa ku qabto dee xaaraan bayay noqonayn waa waxyaalaha laga wanaagsanyahe cusmaan bn cafaan radi allahu canh markii ay dilayeen nimankii kusoo xadgudbay waa kii xishoodka badnaa weligay xumaan maan samayn buri zina la hahdo fii jaahiliyatin walaa fi islaam weligayna gacantayda midig xubintayda kumaan qaban buri xishoodkiisa iyo xadaagiisa markuu sheegay gacantayda xubinteeda kuma qaban qaala rasuulu llahi sala اllah alay sl la yumsikana yuu ku qaban ku qabanin axadakum midkiin dakarahu xubintiisii biyamiinihi midigtiisii wahuwa yabuul isagoo kaajay walaa yatamasax oo macnaheedu yahay yuu ku istijoonin laa yastanjib imka ku jirtaa gaar ahaan markuu dee dhagax iyo wax lamida ah isticmaalya warqadiyo laa yatamasax laa yastanji walaa yastajmir min alkhalaa'i biyamiinihi midigtiisa walaa yatanafas iyuu ku neefsan filaha weelkii wax ku cabayey amba sharaabka ku jira amba yuu ku jirinbe an salmaan radi allahu qaal nahaana rasuulu lahi sala allahu alay wuxuu noo diiday an nastaqbila alqiblata qiblada inaanu la qaabilno biqaa'idin saxaaro aw bowlinkaadii aw an nastanjiya inaanu ku istijoono bilyamiini midigta aw an nastanjiya inaanu ku istijoono biaqalo wax ka yar min halaathati axsaarin saddex dhagax aw an nastanjiya amba inaanu ku istijoono ayuu noo diiday birajiicin saalo aw cadmin laf inaanu ku istijoono rawaahu muslimun in sha allahu tacaala halkaasaynu ku dayn doonaa wixii dambana sharaxa waynu ku damaysan wallahu aclam asalaamu calaykum